alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin alxamdu lilahi aladi hadana llislam wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah ikhwatii fi llahi soo dhowaada baanan leenahay maaragtay markas alfurqaan kusoo dhowaada jalsadii koobaad ama nadwadii koobaad ama muxaadaradii koobaad ama liqihii koobaad waxaa tidhaahdiba kusoo dhowaada in sha allahu tacaala liqaaun yatajadad in sha allahu tacaala maaratay waaxidan tilba alukhraa in sha allahu tabaaraka wa tacala waxaan hadda halkan ku furaynaa oonu daaha ka qaadaynaa muctamarkeennii koowaad oo magaalada bambaasa ka dhacay jaaliyadda soomaalidana ay qabatay markas alfurqaanna lagu qabtay ciwaankiisana uu yahay alwaxdatu waahmiyatuha midnimadka iyo muhiimadda ay leedahay iyo wanaaggeeda ayaanu maanta muctamarka ciwaankiisana nooca uu yahay yaanu hadduu ilaha yidhaahdo yaanu nadwa ku samaynayna in sha allahu tacaala culimmadan halkan fadhida mubaaraga ah dhinaca bidixda waxaa ga fadhiya sheekheeni maaragtay sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan sharif dawiil midigtana waxaa ah sheekh maxamuud sheekh maxamed shibli labaduba nairobi ayay nooga yimaadeen safar muctamarkan iyo hawshiisa darteed oo dacweyn bay u yimaadeen waxaa dhinaca kale kaga xiga akhuna sheekh cabdiweli cusmaan ood garanaysaan oo reer bambaaso ah dhinaca kale waxaa ka sii xiga akhuuna cabdiqaadir yaa ku xiga abu hurayra maaragtay ku magac dheer oo isna reer bambaaso ah inta way ka badnaayeen culimmadu waxaa maqan maarata sheekh cabdiwahaab isxaaq baa maqan iyo kadalika akhuuna sheekh caraale labaduba ka mid bay ahaayeen mutamarka qaybihiisa marka duruufa ku timid oo maaragtay way maqan yihiin oo maaragtay safar bay ku maqan yihiin inay kasoo qayb galaan buunu mafruudku ahaa marka insha allahu tacaala intii uun hadda joogta ma ka qayb qaadanaysa ciwaankeenna waan kusoo dhawaynaynaa wakhtiga si aanu oga faa'iidaysano waxaan rabnaa bacd almaqribna waa muxaadaro haddana waa nadwadii iyo muctamarka bilowgiisa waxaan rabnaa inay wakti janisana muctamarka noona dhammaado midan nadwadan aanu dhammayno tii horena intaan la gaan toddoban intaan la gaadhin dadku ay time helaan oo shaahiyo lagu soo cabo oo intaan la gaadhina waanu soo maaratay khulaasaynaynaa waxay u kala qaybsan tahay nadwadan canaasirteeda qodobka koobaad waxa weeyaan ahmiyat lwaxda midnimadka waxdadu ahmiyada ay leedahay midnimadku ahmiyada ay leedahay kelimada u horeysa markaa shan shan daqiiqo ama toban toban daqiiqo ayaanu ka dhigaynaa waxaa iskale akhuna sheekh maxamuud baa iskale sidoo kale aayaad iyo axaadiidta ku tusinaysa midnimadka iyo ahmiyadda ay leedahay akhuna sheekh shariif baa iskale asbaabaha midnimadka keenta caraalala way maqanta wuu maqan yahay midda kale qodobka kale afraad ama saddexaad alkhilaaf waa adraaruhu khilaafka iyo dhibaatada uu midnimadka uleeyahay ahuuna sheekh maxamuud maxaa iskale sheekh cabdiweli cumaan qodobka kale kusoo xigaa xirsu salaf cala alwaxda salafkeennii hore miladun maarata rasuulkii iyo saxaabadii iyo dadkii fiicnaa siday ugu dadaali jireen midnimadka iskagana ilaalin jireen khilaafka asna akhuna cabdiqaadir baa iska leh amarat lwahda midnimadka midhaha ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay markii umadu midowdo wax amarada ka dhalanaysa oo maarata laga guranayo insha allahu tacaala canaasirtu intaasay u qaybsan tahay waxaana siinhayaa marka culimmada hadduu ilah yidhaahdo inay soo ururiyaan shan daqiiqa ilaa toban daqiiqa inta udhexaysa waxaan kusoo dhaweynaya sheekheena sheekh maxamuud oo midigta iga fadhiya inuu kusoo dhawaado ahmiyat lwahd midnimadka iyo ahmiyada ay leedahay sheekhana fadhiya tafadal baarak allah fiikum jazaak allah khayr bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waman waalaah ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilahi subxana wa tacala khayrkeeda allahna khayr allahina waafajiyo liibaanta labada daaroodna allah inoo qadaro allah inoo qoro masalada midnimada iyo isku duubnaanta muhimadda ay leedahay saddex qaybood baan wax ka tilmaami lahaa si kooban marka koowaad wejiyada shariicadu ay uga hadashay iyo baababka midnimada marba dhinac loo dhigay oo kala duwan mar waxay nusuustu ka hadashaa midnimada iyo isku duubnaanta oo hadda ciwaanka iyo magaca loo sameeyey ah marna isla mowduucii laftiisa ay culimmadu nooga hadlaa nusuus badanna shareecada ku timid walaaltinimada islaamka marka walaaltinimada islaamka kala hadlayo say walaalow yihiin say xuquuq isugu leeyihiin say isugu duuban yihiin baa laga hadlayaa mar saddexaadna baab waxaa lagaga hadlaa la yidhaahdo alwalaa walbaraa qofka welihiisa inay muslimiintu leeyihiin oo muslimiinta uu la jiro oo uu ka mid noqdo oo iyaga u heeliyo oo wixii dhinaca ka hoo dhan uu ka difaaco wixii af iyo naf iyo maalba iyo af iyo cod iyo hadal uu ku difaaci karo saddexdaa baab marka baabul walaa laga hadlayana waxaa laga eegayaa marar badan si caqiide ahaana loo eegayaa marka ukhuwada walaaltinimada laga hadlayana dhinac ijtimaaciya bulshada iyo xuquuqda ka dhexaysa ee xiriirkooda looga hadlaya laga taabanaya markii cinwaankan waxdada midnimada laga hadlayana dhinaca jiritaanka ummadeed iyo siyaasi ahaan iyo maamul iyo isku duubnaan iyo hoggaan siyaasadeed baa looga hadlayaa marka waxdada iyo midnimada muslimiinta iyo isku duubnaantoodu weji siyaasi ahna way leedahay oo hoggaan iyo korkin laysaga duubnaado ciwaanka aynu hoos fadhina marna waa xuquuqda bulshada ee la isku leeyo ukhuwada marna waa mabaadiida caqadiga ee qofku uu rumaysan yahay meelaha qaarkood haddii khalkhal ka gala uu khatarba galayooo alwalaa walbaraaba looga hadlaa intaasoo baab waxaa loo geliyey dhinac siyaasiya dhinac caqadiya dhinac ijtimaaciya bulshaah waa muhimadda ay leedahay in siyaabo badan iyo dhinacyo badan dadka laga tuso arrinta labaad ee muhimadda isku duubnaanta iyo midnimada tilmaamaysa waa adilada sharciga ee ku soo aroortay ee midnimada ka hadashay farabadnideeda akhuuna alfaadil sheekh shariif baa ka hadli doonaa laakiin si guud ahaaneed mar shareicadu way amraysaa oo amar baa la ysku siinayaa isku duubnaanta mar dhinaca kale in la kala tagaa la yska reebayaa oo adilo iyo nusuus badan baa ku imanaysa mar waxaa laga hadlayaa qofkii isku duubnaanta ka hor yimaada mudan ayaa laga hadlayaa tan aakharaba intaan la gaarin adduunka ilaa xad maxaa bannaan in lagu sameeyo bay nusuusta qaar ka hadlaysaa mar waxaa laga hadlayaa isku duubnaantu midhaha ay leedahay waa laga hadlayaaye ummaddu ka faa'iidayso adduun iyo aakhiraba mar waxaa laga hadlayaa iskhilaafku qodob ka mida weeye dhibta uu leeyahay iyo midnimo la-aantu dhibta ay leedahay iyo ummadda waxyeelladay u geysanaysay heerarkeeda nololeed ee kala duwan intaasaan sheegay qodob walba intaasoo nusuustaa ku soo aroortay ay culimmada qaybaha kale lay sheegayaan laakiin nuxurka laga faa'iidaysanayo intaasoo qaab marka laga hadlo oo intaasoo nooc adiladii keliya dhinaca waxda siyaasiga ka hadlaya ay yeelato muhiimad weyn inuu leeyahay oo xataa laga hadlayo qofkii waxu dhimay isagoon dembiga kala gelin in la dili karo oo qoorta loo casayn karo markay isqabato ummadda midnimadeeda iyo wadajirkeediiyo isaga noloshiisa hadday labadaa mid noqoto in maqas lagu jaro qoortiisa dhiiggii muslimkeed ogeydeen midnimada in laga doorbido waxaan filaya adiladaad maqli doontaa inay kamid noqotaa dhici karta dhinaca markaad ka eegtana sharcigu heerka uu gaarsiiyey muhimadda uu gaarsiiyey waad dareemi kartaan dhinaca saddexaada ugu dambeeya muhimadda midnimadu ma aha masale diin keliya ah waa masale cuquusha bini aadamka ee saliimka oo dhan iyo baahida noloshu labadaba ay keenayso heerkay dooniba ha noqotee saas darteed waxaad arkaysaa umamkii iyo shucuubtii xataa aan muslin ahayn ama aanay muslimnimo iyo islaam ku dhaqan iyo hirgelin aanay wadin in laga shaqaynayo in la midoobo marna waxaa la samaysanayaa golayaal lagu midoobay ama heer adduun ha noqdo u n baa loo sameeyey ama ha noqdo heer de qaarado africa mid baa loo sameeyey yurubka e u bay samaysteen waa baahi oo dawlad walba ay dareemayseen ay u qabto ilaa xad inay kuwo kale ku tiirsanaato ay wax wadaagaan mar waxaa laga dhigayaa midnimo dhaqaale iyo suuqyo furan oo canshuur aan lahayn innagoo halka comes aan ku jiraa baan u malaynayaayo aan canshuur lahayn wixii laga keeno wadamada xuduudaha in laysu furo dhaqaalihii ganacsigii la furo oo waxay dareemayaan dadku inay dhinaca dhaqaalaha iyo waxisu gudbinta iyo ganacsi wadaagga inay u midoobaan ayna ka maarmaynin way lama huraan u tahay baa marna dhinac dhaqaalaha la ysugu biiraya mar dhinac hay-ado siyaasadeed oo dadkii mideeya oo khilaafaadkooda xalliyo hadhow lagu kala baxaa loo samaynayaa marna dhinac tacliim iyo thaqaafad baa laga hadlayaa hay-adihii dowladihii gobolladii intii israaci kartayba hay-adaha waxbarashada meelay ku midoobaan baa jira arrimihii ijtimaaciga ahaa hadda africa waxaan aqaanaa ururka dowlada hoose nin kenyana waa dhaweytay doorashadii hadda inaga tagtay intixaan nin kenyana cores laylaada germanka ahaan jiray iska daa dowladihii kore kuwii hoosea xataa guddiyo midaysan samaysanaya qolo waliba waxay dareemaysaa keligeed iskuma filla ciday ku tiirsatay u baahan tahay ciday wax ka doontay u baahan tahay mar waxaa laga eegayaa hay-adaha kala duwan iyo dhinacyaha kala duwan shucuubtu waxay isku raacsan yihiin iyo inta cuqaladaa dhammaantood midnimadu inay tahay waxaan laga maarmin hadba heerkii suuragal ahba innaga soomaalidana waxay dhihi jireen markii mid la noqon waayo walaalo isnacay wayna xoola yareeyaan wayna xabaalo badiyaan xoolihii dhaqaaluhu shirkadihii waaweynaabaa midoobayo mid keliya keligee tartan way geli laadahay haddii aan ganacsanna in loo midoobo mooyaane tartan loo geli waayey aan hardanka siyaasadeed ee dunida qayb ka noqonnana in la ysku ururo inba koox is urursadaan ma ahane laga noqon waa marka iska daa ashkhaasi iyo dad kooxa ama inagoo yar iyo qabiil yar iska daaye qaaradihii baan isku filayn markay iyagu isu tagaan haddana qaarado kale heshiis inay la xirtaan bay u baahan yihiin saa darteed bini aadamku midnimadu dhib badanna way ka hortagtaa dib baa looga hadli doonaa intaasoo dhan markaad eegta in fitradii bini aadamka ilaahay ka dhigay in cuqaladii iyo intii waxgarad ahayd oo dhan meel kastay joogaanba midnaamnimadii isku duubnaanta iyo iskaashigii inaan la kala maarmin ay isku raacsan yihiin markaad aragtay diintii inay ugu yeedhayso iyo asaasiyaadka waaweyn siyaabo badan ugu darayso intaa waxaad garanaysaa si ka duwan baanu dhaqanne weli aanu ma arag qof leh midnimo ma rabno sidan ay ku fiican tahay iyo hadda waxyaabo ka horeeya a jiro ma jiri karayso wax ku wareegaysta mooyaane aad bay u yar tahay isku duubnaan iyo midnimo iyo cidaan lahayn innagaa soomaalida hadda soomaaliya siyaasaddu ka socoto nin kastoo hadlaba somalida waxay dhaheen ninka hadlaba waxaa dhahdaa usha u dhiibta ninka yaa usha u dhiibtaa tirahdabay dhaheen bilis ninkii hadlaba ushayaa u dhiibta caqli badanaa baa tidhaahdaa nin kastoo hadla ummadda soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo wadajirkeedu ka hadlayaa diinna kama hadashiinayso xataa hadduusan daacad ka ahayn dadku waxay jecel yihiin inay maqlaan inay tahay buu garanayaa marka dhegtu way jeceshahay inay midnimo maqasho ishuna way jeceshahay inay midnimo aragto naftuna way jeceshahay inay meel isku duuban iyo midnimo la noolaanto ilaahayna wuu jecel yahay dadku inay si wanaaga ku midoobaan raallihada waa idinku dheereeya mahadsantihiin jazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh hadduu ifasaxana waa idinka tegi laha bismi llahi raxman llahu khayr jaza waa aad buu usoo gaabiyey usoo murakhaseeyey nuxurkeedii waxaa weyaan aadamuhu marnaba midnola'aan inuu noolaan karin bimacnaa inay adag tahay noloshiisa maata u toosi mayso ama xag diin ha ahaato ama xag dhaqaalo ha ahaato ama dhinac kaste aadamuhu midnimo waxaa weeyaan noloshiisa lafdhabarta u weyn weeyaan midnimo la-aanna waa burburkiisa iyo baabi'iisa wey diintu faafitaankii qaabkii la rabay u faafi mayso haddayna midnimo jirin midnimadku waxay keenaysaa diintu inay kobcdo oo aqoonteedii iyo horumarkeedii iyo wixii uu yimaado dhaqaalihii uu kobco wa dhinac kastaba bulshadu inay maaragtay wada xidhiidho masaalixda bini aadamkao dhan midnimadka meel ayna ka taabanayn male intaa waa intuu sheekhu marka ahmiyadda ay leedahay noo iftiimiyey waana mawduuc aad u gudaweyna runtii kutuba badan laga qoro diinteennuna ay aada oga hadashay waxaan u gudbayaa cunsurka labaad aayaadka iyo axaadiid way fara badan yihiin ka hadlaysa midnimadka ummadda ku boorinaysa qaabab kala duwanna oga hadlaysa sida uu sheekheenna u sheegay shee maxamuud mar jaanib ukhwanima oga hadlaysa marra oga hadlaysa jaanib isku duubnaan oga hadlaysa marra jaanib alwala walbara oga hadli marba qaab oga hadlaysa inuu akhuna sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan shariif dawiil inuu bal maarata insha allahu tacaala uu lama soo koobi kare uu qayb nooga iftiimiyaan leefal iyo tafadul baarak allahu fik jasak allahu khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين maadaama wakhtiga uu yar yahay ee kooban yahay waxaan ku soo ururinayaa in sha allah laba aayadood iyo laba xadiid aayadda u hore ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم aayaddaasi ilaah wuxuu ku manaysanayaa rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam asxaabtii rasuulka oo ansaar iyo muhaajiriin inuu u mideeyey iyadoo waagii hore colaad iyo isdil iyo kala tag jaahiligii ay ku sugnaayeen ayuu ilaah u mideeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa midayntaasi waxay noqotay nicmooyinka waaweyn oo ilaah uu ku mannaysanayo ku galladaysanayo rasuulkiisa iyo ummadda una sheegayo isagaa oo keli ah ilaah subxaanahu wa tacala inuu gacanta ku hayo qulubta bini aadamka keligiina midayni karo cid kaloo midayni karta iyo xoolaa lagu midayni iyo masaalix kale iyo ayaan suuroobi karin aayad kale ayaa rabbi wuxuu leeyahay isla aayaddaa ku macno dhow واctasimuu bxabl اllahi جamيiعا wlaa تfرquu واdkuruu nicmaة اllahi عlaykum id kuntum أعdaءa faأllafa bayna qulubikum faأصbaxtum bnicmatii إkhwaana wakuntum calىa shafaa xufraة min الnaari faأnqadkum minha laba taariikh ama laba waqti ayaa aayaddaasi nabigu kaga warramaya taariikh qabla alislaam ama qabla itilaafi alquluub dadku ijtimaac iyo isu imaatin iyo midoobid inta ayan samaynin oo towxiid iyo diin islaam ayan ku midoobin wixii ay ku sugnaayeen halaagii iyo dhibaatadii ee aakhare iyo adduun labaduba haystay iyo markii ay midoobeen oo diinta islaamka iyo itibaacu rasuul calayhi salaatu wasalaam ay ku midoobeen nicmadii ay heleen dadkii inay walaalo noqdeen isku qalbi noqdeen dad adag oo isku xiran oo cadow uusan mari karin oo uusan haweyni karin inay noqdeen runtiina dee waa taariikhda sida lagu yaqaano oo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu rasuulka ahaa saddex iyo labaatan sano ayay ahayd qarni intuusan dhammaanin bal nis qarni intuusan dhammaanin ayaa saxaabtii rasuulka waxay kareen labadii dowle adduunyada markaa ugu waaweynaa inay gacanta ku dhigaan kaadkaadaan ka qaalib noqdaan wax islaame iyo wax la dile iyo wax cararay iyo inay noqdeen wax kalena ma yeeline ee midowga ay ku midoobeen diintaa ilaah uu u soo dejiyey iyagoo midaysan ay qabsadeen ayaa keentay ee nicmooyinka rabbi uuna xusuusinayo ayayna ka mid tahay sideedana nicmooyinka marka lagu xusuusinayo saddex arrimood ayaa lagaa doonayaa kow nicmadaasi qalbiga inaad ka qirto oo nicmada alle inuu kuu galo cid kale oo kuu geli karta ayan jirin carabka inaad ka qirto jawaarixda inaad ka qirto oo sidaa nicmada rabbi uu kuu galay sababkii uu kugu galay ama alle waxa uu kaa doonayo inaad samayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo arrimahaas oo kale caddaynayo ayaa wuxuu leeyahay mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamahalu ljasadi اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biاsahari wاlxuma mu'miniinta waxay la mid yihiin hal jasad oo kale hal jir oo kale yani waa muuminiinta sida laga doonaya waajibka ku ah haddii qayb ka mida ay dhibaato haysato waa inay u wada xanuunsadaan dareemaan xanuunka ee qaybta haysto ee muminiinta iyadoo qaar uu dhibaato haysto qaarka kale inay iska raaxaystaan dan ayan ka laheen macnaheeda waxa weeye dee iimaankii iyo islaamnimadii la doonaya ayaan meesha oolin waana itixaad ama ijtimaaca ama isugu imaatinka midowga lagu midoobo diinta islaamka ee macnaheedii weeye xadiid kale ayaa rasuulka wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdan mu'miniinta waxay isaga dhigan yihiin dhisma yacnii gurigan dhisan ama masaajidkani hal dhagax haddii meel laga taago dee masaajid ma noqdeen gurina ma noqdeen lagumana intifaaceen in lagu intifaacay masaajid uu noqdo waxaa keenay ee marka dhagax dhagax kale la dul saaray dhooba lagu adkeeyey mid kale la sii saaray dhismihii loo dhammaystiray mu'miniintana sidaa ayay ka mid yihiin oo way isxoojinayaan markaay isku tiirsadaan oy midoobaan ayay xoog yeelanayaan danahooda adduunye iyo kuwooda aakharana siday ahaayeen ay u gudanayaan cid kasta oo ka hor timaada iyo cadow kastana ay ka adkaanayaan haddiise ikhtilaaf u dhaco dee ma suuroobayso wixii laga doonayay inay iyo meeshii laga doonayay inay ka soo baxaan runtiina mu'miniinta hadda waxaa haysta iyo sida ay yihiin weeye ilaahna ha naga saaro inaan midownana allah noo qadaro wabillahi towfiiq wsala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina jazahu llahu khayr aljaza sheekhana sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan shariif dawiil ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo nusuusta uu soo koobay haddana wax yar u idaafeeya inta uu sheekhu keenay way fara badan yihiin lakin wuxuu ka soo qabtay inta aan isleeyahay maarata muggooda aad buu wen yahay midnimadka nabiga calayh isalaatu wasalaam siduu sheekh maxamed hadaayta ka dhawaajiyey adilada aad usii daryeelaysa iyo heerka la gaadhsiiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi hataa xadiid saxiixa midnimadkiina oo mida man ataakum wa jamiican cala rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum faqtuluuhu kaina man kana aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam yaani ninka idin yimaado arrinkiinana uu hal mid yahay ood nin isku raacsan tihiin oo maamul aad leedihiin qofkii idin yimaado ushiina inuu dilaacyo rabo bimacnaa khilaaf inuu idin dhexdhiga rabo sida loo ilaaliyo midnimada dilaali kurka ka gooyaan maslaxadiisa iyo maslaxadii ummadda markay iska hor yimaadaan idinkoo hal mid ah man ataakum amrukum jamiican calaa rajulin waaxid aad hal arin aad hal nin aad isku raacdeen ninka idin yimaado raba ushiina inuu kala dilaaciyo bimacnaa khilaaf idin dhex dhiga dilaali ninka oga waa nin muslima weeyaan dhiiggiisaa la banali hala dilo lianna wuxuu wax isaga ka muhiimsan buu ayuu kala goynhaya oo hadlaynhayaa marka ahmiyadda ay leedahay iyo nusuusta kutusinaysay ka mid tahay iyo maaragtay wanaaggeeda sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay midnimadu iyo jamaacadu inuu nasriga ilaahay uu ku imanayo yadullaahi maca aljamaca nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisi iyo ta'iidkiisu jamaacada maceedu ahaadee tafaruqa nasri kuma keeno waxaa ka mida inuu nabigu ku tilmaamay raxmad sida xadiidka xasanka aljamaacatu raxma wlfurqatu cadaabu nabigu caleyh isalaatu wasalaam jamaacadu waa raxmad furqaduna iyo khilaafkuna waa cadaab wey intaasoo dhan waxay ku tusinayaan muhimada ay leedahay midnimadka iyo aayaad fara badan iyo axaadiid fara badan wakhtiga ayaa cidhiidhiya saa darteed baan loo salgaari karin idan intaas iyo ka badanba diinteennu markaa iyo axaadiidta iyo qur-aanka ku soo arooray midnimadka aad iyo aad u fara badan yihiin oo maaragtay ka sheekaynaysa ilaa heer markaa loo yidhi qofkiiba hala dilaba haddii uu midnimadka hadlaynayo waxaan u gudbahayaa qodobka saddexaad ee kusoo xiga qodobka saddexaad waxaa weeyaan asbaab ulwaxda midnimadka waxyaabaha keena hay sheekh maxamuud hal iyo laba baan kaaga baahana waxaa ku qoraa sheekha anaga layihaahdo sheekh caraale sheekh maxamed caraala ku qoraa wuu naga maqan yahay intaana sheekhyaha u gudbayn haddaan anu aan bilaabo midnimadku khaasatan ama waxaad u fiirisaa ka umam noo ka umma ahaan noo fiiri ummadda islaamka o dhan fiiri midnimadkeeda asbaabaha keenaya inay midoobaan ama soomaali haddaad doontay soo koobo soomaali kaba dhigba midkaad doontay dhinacaad doontay u fiiri asbaabaha iska badbiyaha iskaba cadee qofka muslimka soo jiidahaya inuu mid noqdo oo dadka uu la mido muslimiinta uu la midooba kow waxaa ka ilaahuna ilaahu waaxid weeye hal ilaah baan wada caabudaynaa wa ilaahukum ilaahun waaxid ba alla subxaana wa tacala ilaahiinu waa ilaah kelia wey dad kala duwanoo ama waxyaaba macbuudaad kala duwan caabudahaya ma nihin waa asbaabaha keenaysa waxaa ka mida waxaa isku keen xidhaya waa raabit caqiida ah weeyaanoo diiniya ah. diinteenna waa hal mid keliya wey hadaad soomaali tirahdina waa way ku dabaqma haddaa ummadda muslimiinta o dhan aad tirahdina way ku dabaqmaysa dad hal ilaah caabudahaya hal diin leh waxaa weeyaan asbaabaha keenaysay ka mid tahay waxaa ka mid ah asbaabaha keenaysa oo saddexaad cibaadaadkeenna aqlabkooda waxay kutusinaa midnimay kutusinaysaa salaadii jamaaca ku tukadaa la yidhi soonkii hal mar soomaa la yidhi sanadkii hal mar baa la soomayaa xajkii hal mar weeyaan meel kastoo joogtay halkaa mar baa la wada soomaya halkaa mar baana xajka ugu kacaya maa la dhihi maayo aasiya dadkaasna wakti hebel maarata xajkoodu noqonaya kuwa afrikana waktigaas ma jirto sanadkii hal mar baa la soomi hal marra xajki weeye waa cibaadaadka tawja usbuucii waxaa lii mar imaada oo jumcada oo maanta oo kale aan qaadanaynay salaadihii jamaacaadkii salaadi imaam baa la yidhi haloo sameeyo gidi cibaadaadkeenna qaabkay u shaqaynayaan o dhan awaamirta nolosan u samaynayno waa asbaaba midnimaad ku tusinhaya wey waxyaabaha keenihaya midnimadkay ka tahay asbaabaha midnimadka keenaysa waxaa ka mid ah shuura ummadda muslimiintu wa amruhum shuura baa markuu tilmaamayey washaawirhum fi lamrina waa yani ummadda muslimiintu ama soomaaliya haddii amarkii la shuureeyo oo la gorfeeyo oo hareeraha laga istaago la gedgediyo wanaag baa ka soo baxay mushaawaradu waa waxyaabaha asbaabaha midnimadka keenay ka mid tahay waxaa ka mida waxaa la yidhaahdo sabirka dulqaadka iyo xilmiga asbaabaha waxay keenaysaa ka mida yani midnimadka keen markaa qofkan uu kaakale kaakale wuxuu ku arko u safro u dulqaato midnimadka isagoo ilaalinhaya waa waxyaabaha midnimadka keenayay ka mid tahay waxyaabahaasoo dhan waa asbaabaha midnimadka keenaysa tanaasulkii baa kamida inuu qofku uu tanaasulo masaalixdiisii khaaska uu ka tanaasulo oo midda ummadda caamka isagoo ilaalina fiirinaya u tanaasulo sida tusaaleahaan haddaan soo qaadano xasan binu cali dagaaladii mucaawiya iyo cali dhexmaray markuu cali la dilay wiilkiisi xasan baa qabtay khilaafadii haddana khilaafkii halkiibuu kasii socday xasan intuu u tegay mucaawiya wuxuu ku yidhi xukunkii wixii o dhan waan kuu daaya bishardi muslimiinta dhiig dambe inuusan daadan tanaasub caamuljamaaca loo bixiye sanadka israaca iyo midnimadka loo bixiye inuu qofku tanaasulo oo uu masaalixiisii ka tanaasulo asagoo midnimadkii taarkid garaynaya waa asbaabaha keenahayay kamid tahay iyo wixii lamidka iaarkaa kamida hurita bimacnaa inaad waxaad adu aad rabin inaad qofkaa kala siiso naftaada intaad ka hurti aad kaa kala u hurti waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin asbaabaha keenahaya cafiskii baa kamid yahi musaamaxadii oo waxyaabaha keeni karay kamid yihiin asbaabaha midnimadka keena iyo wixii lamidka insha allahu tacaala sheekhii iskala wuu maqan yahay hadda waxaan leeyahay wax idaafaada sheekh maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ما بعد wuxuu haddii uu la garanayo haddana ilaa ha la sheego waxaa laga yaabaa sheegitaanku inuu ka dhigo wax laftiisiiba adag marka waxaan dhihi lahaa ku dareelaa sheekha intaa uu sheegay saddex arrimooda asaasiga baa ka qayb qaata haddii sidoodii loo maareeyo jidkoodii loo maro inay hagaagto ummadda midnimadeedu midda koobaadii waa daruuro diineed qofku alla ka cabsi waa keenaa inay midnimadu waajib tahay diin ahaan markaad u rumaysan tahay in kala tagu dembi yahay markaad u rumaysan tahay in qofku alla ka cabsi iyo dembi ka carar waxay qayb weyn ka qaadataa isku duubnaantii midnimadu oo dadka waxaa ku xambaaraya ee ku kallifaya qayb waa mabaadi iyo diin uu rumaysan yahay ee nusuustii badnayd ee la aqrinayay mar xaq lagu leeyay u ilaalinayaa xaq guud iyo xaq gaaraba mar ilaahay buu ku caabudayaa oo ajir kaga doonayaa marka bixitaankeeduu dembi ka cabsanayaa waxyaabaha keeni kara wey mid labaad waxaa keeni kara isku duubnaanta tarbiya wanaagsan oo da-da soo koraysa iyo da-yartii sida loo barayo sida ay wax u cunaan ay wax u qoraan loo barayo ee kunta habboon tahay runtii ay u baahan yihiin in la baro wada jirka iyo isku duubnaanta iyo danta guudi inay ka muhiimsan tahay danta gaarka ah hadda innagu waddamadan aan joogno xaafad baad gaal ku wada deganaanaysaan xaafadda waardiay u baahan tahay nadaafadii in laga shaqeeyay u baahan tahay waxay sukin keenaya diin maaha laakiin in qofkii u carbisan yahay oo u soo barbaaray laakiin dadka soomaalida aan ahaynoo rarbaadiyihii markuu xanaaqo aqal soomaaliya kala raran jiray danbaa isu keen haysa ma xamili karaan qof aad neceb tahay qof dagaal idinka dhexeeyo haddana inaad fadhi isugu timaadaan oo danta ka wada tashataan wixii idin mideeya oo wax tarbiya iyo ka shaqayniyo mujtamaca in lagu barbaariyo oo lagu carbiyo u baahan marka saa darteed in lagu kooriyo caruurta daada yartana lagu soo ababiyo manaahijta iskuullada lagu daro dugsiyada iyo masaajidda loogu dhigo midnimada iyo muhimaddeeda oy sidaa ku koraan shucuubta iyo umamkuna waa sidaa manaahijtoodu waxaa ka mida waddanka iyo qarannimada iyo mid qolyo qaran ugu beera qolo waddankeenna ugu beera dalka la jeclaysiiyo isku duubnaanta la jeclaysiiyo ninba wuxuu ka sheekeeyey nin muslim oo ciraaqiya ah, oo waddamada ay galbeedka u qaxay wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi xilli habeenkiia ah, qof dumar reer aan deris ahayn oo ninkii maqnaabay xaaskii foolatay anuu xaafadda ka maqan bay xaaskayga ila soo hadashay waxay xaaskii aan deriska ahayn fool baa haysa soo car xili waa xili dambe shaqaan ka soo cararay waanu yimid gaadhi baan ku qaaday dee isbitaal baan ula cararay iyadii ma miyar le way miyir qabtaa xanuun aada u badanaya dhalmana waa haysaa meela aan kamera lahayn ayaa nalalkii gooyey buu yidhi iyagoo cascas anigoo la cararaya waa geeyey waan ogaa wuli jidka kamera ma laha maalinkii dambe waraaqaa ii yimid ganaaxa oo lacag badana waan tegay lacagtii waan bixiyey xafineyow waddadu kamera ma laha oo waan aqaan waana run waan gooyey iyagoo cas sidaasaanan u socday hawshaasay haysatay keliya waxaan idinka rabaa yaa isoo dacweeyey yaa isoo sheegay waxaa la yidhi buu idhi islaantii fooshahadeed waday baa ku soo sheegtay islaantii fooshahadeed waday baa ku soo sheegtay islaantii markay isbitaal ka soo baxday baan u tago iri buu yidhi arrintaas ay soo gaadhae ma runbaa markaasa waxay tii yidhi haa waa run oo maxaa dhacay waan qadarinayaa waa ku mahadsan tahay bay tiri buu yidhi aniga inaad ila gurmatay oo intaasoo dhibayi martay laakiin dadkan iyo ummaddan iyo kala dambayntooda iyo nidaamkan mudda boqolaal sanaa laga soo shaqaynayay si fudud in laysaga jabiya sax maaha basawiro lahayd middaas qofku inuu u carbisan yahay marar wadaniyad baa la yidhaahdaa waxa wadaniyadda ummadaha loogu beeraye iskuullada loogu dhigaye oryateeshinada loo qabanaye madaxda ugu celcelinayaan qofkii in lagu barbaariyo oo damiir ahaan looga dhaadhiciyo weeye iyadoon diinba xataa keliyaanan ahayn isku duubnaantu tarbiyo wanaagsan bay u baahan tahay aar ninkaa isku dhacdaan eder waa la kala guuraaba hadday sheekadu marayso masaalixdii magaalaanimadae kala guur suuragalmaa qodobka saddexaadan isleeyahay waa caamil aasaasi ah maslaxa mushtaraka wey dan idinka dhexaysa dadku isku dan weeye intii isku dan ahba nabigu madiine markuu tegay calayhi salaatu wasalaam heshiis difaac midaysan buu madiine la galay nimanka reer yahuudaha wuxuu isku magaalaynuna colaadduna wayna wada saamayn colkii soo duulana anna waa ligu soo duuli karaa idinna waa idinku soo duuli karaa haddaan isku dan baan nahay isku deegaan baan nahay isku beeraan nahay aan gal leh gaadhina heshiis difaac midnimo inaa iswada difaacna isbahaysi aan samayno awal heshiis uu nabigu galay axdi uu galay oo qoran reer yuhuud la galay waa yuhuud oon rumaysnayn oo caayaysa oo diintiisa ka soo horjeeda oo isaga beenaala leh taana waa baab iyo dacwada la fidinayo waxaana la degan yahay dadku nolosha kama maarmaan nabad baa loo baahan yahay kala dambeyn baa loo baahan yahay isku duubnaantaas dan mushtaraga inay jirta wey marka qofku inuu in la gaadhsiiyo heer danta inuu ilaaliyo guud ka ilaaliyo middiisa gaarka ah caraduna aynan ka badanin iyo rabitaankaaga shakhsiga inaadan ka hormarinin danta idinka dhaxaysa dadka somalida waxay dhahaan daqsihee dantii buu qurun ugu jiraa baa la yidhi meeshaa baktiga iyo qurunkaa iyo meelaha xunxuna uu meeyida leeyahay dan ugu jira ninna waxaa la yidhi baa la yidhi nin madax foolxumida madaxaagu foolxuma baa la yidhi indhahan ku wataa buuri adi <laughs> laftaydu waa iskaba dhigi lahaa baalka foolxumadiisa waan arkaye indhahaanan uga maarmin buu yidhi labada indhood waxaa ku arkayey baa igaga yaalla waxaan uga jeedaa soomaalidana waxay dhihi jireen mararka qaarkood ninkii tol wada toosan raba tollaan buu baxaa dad wada toosan haddaad rabto tollaan baad u bixi wadajirka qoyska soomaalidu markay ka hadlaysay iyo qalalaasaha in laga raaca danta guudna waxay dhaheen nin dhaadhaajiya ilma kama dhalo naagta u fiirsado maxaa tiri yidhaahda la tirsaday ilmo ka dhali maayo marna waxay yidhahdeen nimaan dhabankiisii ilin qoynin ilmo kama dhalo ciil badanoo lagu baday iyo wax badan waxaad eegi ilmahaas iyo reerkaa wada jiri iyo caruurtan iyo maxaad reerka u haysa marar badan hooyadu waxay guriga ku joogtaa danta ilmaha eegaysa aabbuhuna reerka wuxuu ku wada socdaa dantaas dantu hadday qoyskii ka bilaabatay soomaalidu waagii hore de qaaraan baa la wadaagi jira oo qabaa'il baa col la ahaayo in la isdifaacay iyo magta in lala wada baxa qaaraanka waa loo baahnaa saas darteed baa dolka ka qalloocan iyo ka toosan la wada wadan jiray oo la dhihi jiray toban roorti iyo toban reerreebta tolku waa inuu yeesho midutol wada toosan ninkii doona magaalada markaad timidna aad joogta hadda kenya haddaad tirahda maslaxad guud baa ka dhexaysa markaad noqotaan koostiga maslaxad guud baa idinka sii oo ka hoosaysa taas markaad mombaaso keliya noqotaan mid baa idinka dhexaysa markaad somali community noqotaan mid baa idinka dhexaysa qofku inuu eego oo tixgeliyo dadka lagu carbiyo masaalixdaa in la eego walidaalika culimmadeennu waxay dhihi jireen boqol sanooo nin dhib badan oo faajir oo dulmi badan ummadda uu xukumaa ka roon hal habeenoo ummaddu hoggaan la-aanay noqoto oo garbasiman la noqdo hadda magaaladaas oon qof qof xukumo jirinoo isku soo wada dhaqaaqday iyo waxaan dhib la sheeganaya ayamaa roon innaga soomaaliya haddaanne waan garanaynaa nin wakhtigiisu mogtahay haddii lagu sheegi lahaa qeybka haddii laogaan lahaa lastagtartu min alkhayri bay noqon lahayd duqay inuu mowdkiisu dhow yahayba laysuma sheegin dee lama ogeyn wixii ka dhacay la sameeyey de waxaa ilaa hadda isu soo qabqabadkii weli baadi ururintii baa lagu jiraa isu soo qabqabadkii baa la isu keeni laaya marka boqol sano oo nin jaa-iroo daalim oo ummadda dhiba uu haysto laakiin iyo kala dambayn jirto baa ka khayr badan hal habeenoo ummadda hoggaan kala dambeeya aan jirin qofku masaalixdaa in la eego oo dantaa guud la eego oy dadku u bislaadaanna waxaan isleeyahay waa arrin saddexaado ku caawin karta ummadda midnimadeeda iyo isku duubnaanteeda intaasaan ka dheelaa shee cabdiraxiim wabilahi towfiiq bismi illahi ramaan raxiim bismi illahi ramaan raxiim jazaku llahu alkhayr waa idaafa aad aad u qiimo badan weeyaan laga dhargi maayo hadii la sii wado waxaan u gudbaynaa hadda cunsurka kale ee afraad oo waxaa laga soo hadlay ahmiyada midnimadka aayaadki iyo axaadiidta kusoo aroor waa laga soo hadlay asbaabaha midnimadka keena ee qofka usoo jiidaysa waa laga hadlay qodobka afraadon hadda aanu kusoo dhawaanayna waxaa weeyaan alkhilaafu adraaru khilaafka iyo raadka iyo dhibaatadu uleeyahay midnimad waxaan kusoo dhaweynayaa akhuna sheekh cabdiweli cusmaan baa kuso dhawayn fal iyo tafadal fiik bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wslm cla cabdihi warasuulih muxamed wacala aalihi wasaxbihi waslm ama bacd khilaafka iyo adraartiisa e, dhowr qodob ama saddex ama afar qodob baan maxay aydee uga hadlayaa khilaafku sidiisaba waxa uu keenaa kala tag e, kala tagaasna waxay sababtaa ama ummaddu ay dhexal siisaa dacfi ummaddu haday dacfi ku yimaado waxaa hunguriyeynaya cadowgeedaa hunguriyeynaya waana arrin qof kasta u muuqan karaysa dacfiga ummadda islaamka ah ay maanta ku jirto iyo maxaanku idhaahdaaye acdaadeedu sida ay uga faa'iidaysteen waa arrin mushaahad ah oo qof la arkaayo u muuqanaysa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu fii suurati alanfaal inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'ata fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين rabbi subxaanaه wa tacaala ahlu iimaanka waxaa uga digay khilaafkii doodii murankii yuu inooga digay walaa tanaasacuu iska jira iska ilaaliya murankii iyo doodii iyo khilaafkii waxaa keenahaya asbaabtiisa ana iska jira iska ilaaliya khilaaf iyo muran haddii uu yimaado waxaa ka ratimaya fatafshalu fashal ummadda islaamka inuu ku yimaado inay fulayowdo ku dhiiran kari weydo cadowgeedii liannao laba qof oo kala aamin baxday oo qulubtoodu kala fogaatay inay hal jid wada maraan cadowgeedana cadowgeedana iska ilaaliyaan waa adag tahay oo dhinac uga soo joogsadaan waxay keenaysaa marka muranka iyo doodaas waxay dhexalsiisay ama ina dhexalsiisay alfashal in la fulayoobo cadowgii la iska celin waayo taasay ina dhexalsiisay watadhaba riixukum quwadiinii iyo awooddiinnina waa tegaysaa leannao insaanku wuxuu ku yahay walaalkiis buu wax ku yahay qof keli a maxay ahaydee meel iskama soo bixin karo waxay yidhaahdaan almar'u qaliilun binafsihi kathiirun biikhwaanihi yacni qof keligii meel iskama soo bixin karo waxa uu wax ku noqon karo waxa weeye dadka walaalihii ah cadadkooda iyo tiradoodaas iyo wadajirkooda iyo midnimadkoodaas buu qofku wax ku noqon karaa waxay yidhaahdaan nin xakiim ah waxa uu damcay awlaadiisa midnimada faa'iidadu ay leedahay iyo khilaafka ama maxay ade tafaruqa dhibaatada uu leeyahay buu damcay inuu ilmihiisii si camaliyana inuu u baro u tusiyo waxa uu yidhi waxaan idinka rabaa inaad keentaan yacnii xirmo ah inaad keentaan qoryihii baa la keenay isku xiran oo isku xiran markaasuu wuxuu ku yidhi nin la arko waxaan ka rabaa inuu qoryahaasi isku xiran uu jebiyo mid la arka wuu isku dayay laakiin waa la jebin waayo waxa uu yidhi waxaan rabaa qoryahan isku xidhan inaad kala furfurtaan nin la arkana laantiisa inuu jebiyo mid la arka laantiisii buu jebiyey markaasuu wuxuu u tusiye uu yidhi midnimaduna waa qoryaha isku xidhan eed awoodda u yeelan weydeen inaad jebisaan tafaruqa iyo kala tagsanaantuna waa taas nin la arkaayo ushii kusoo hagaagtay uu si fudud uu u jebiyey marka ummaddu haddii ay kala dhaqaaqdo waxa weeye cadowgeeda ayay u nuglaanaysaa soomaaliduna waxay yidhaahdaan far keli a fool ma dhaqdo nin la arka ninka walaalkiisuu ku tiirsan yahay haddii la waayo waxa weeye meel iskama soo saarayo khilaafka iyo dhibaatooyinka uu ummadda dhexal siiyo waxaa ka mid a haddii ummaddu maxay ahayd ay kala dhaqaaqdo waxay sabab ugu noqon waxyaabihii jaahiligii inay dib ugu noqdaan jaahiligii wixii ay ku jiri jireen ee khilaafsanaa sharciga islaamka khilaafsanaa inay dib ugu laabtaan ibnu kathiir baa kitaabkiisa tafsiirka ah markii uu sharxa hayay rabbi subxaana wa tacaala qowlkiisa huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin wa alafa bayna quluubihim aayadda markuu sharxa hayay isaga oo ka qaadanahaya maxay ahayd ay maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar iyo keyrkii ayadda tafsiirkeeda iyo sabunusuulkeeda baa waxay yidhaahdeen aayaddan iyadaa ah waxay ku soo degtay nimankii ree aws iyo reer khasraj bay aayadda ku soo degtay aws iyo khasraj laba qabiil oo walaalo ah oo magaalada madiine wada deganaa bay ahaayeen waxaa yimid nin reer yahuudeed ah ayaa yimid oo soo maray aws iyo khasraj oo midaysan oo meel wada fadhi oo wada sheekaysanaya yuu soo maray arrinkii aad buu u dhibsaday wuu ka xumaaday wadajirkaa iyo midnimadkaas labadaa reer maxay ahayday buu aad iyo aad uga xumaaday wuxuu faray nin buu u yeedhay oo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad nimankaa u tagto ood xusuusiso xuruubtii iyo dagaaladii horaan dhex martay khaasatan yowmu bucaad dagaalkii maalinkii bucaad dhex maray labadaa reer inaad xusuusiso oo aad maxay ahayde ashcaartii iyo gabayadii la isu tiriyey xagga iyo xaggaba inaad xusuusiso taasaan rabaa buuri ninkii isaga ahaa gabayadii buu akhriyey waxyaabihii la isu tiriyey maalinkaas isaga ah maalin aad iyo aad xagga iyo xaggaba loo maxay ahayde rag badan ay kaga dhinteen bay ahaayeen gabayadii buu maxay ahayde xusuusiyey waxyaabihii markii la xusuustay naftoodii iyo nufuustoodii waxaa gashay xamiya waxa la yidhaahdo waa isu caroodeen dadkii meesha fadhiyey ninkii isaga ahaa baa kala fogeeyey kolkay isu caroodeen yaa qolo la arka waxyaabihii jaahiligii la isugu wacan jiray bay isugu wacdeen waxayna ku heshiiyeen oo ku ballameen xara aanu isugu imaano meeshaa meeshan eh, maxay ahayd xarada waa meel shiil madow ahayd oo buur ahayd ballankeennu waa halkaa beledka iyo magaalada iyo ilmaha kuma dhex dagaalami karnee xagga iyo xaggaan isugu imaana lagu ballamay nabiga sala allahu calayh wasalam arrinkii baa soo gaadhay khabarkii markii uu helay buu u yimid nabigu waa dejiyey waxaana uu yidhi aw bidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum ma haddaad jaahiligii isugu habarwacanaysaan iyo waxyaabihii jaahiligii ma haddaad dib ugu noqoteen anoo idan dhex taagan aayadduna marka nabigu sala allahu aleyh wasalam ku dul akhriyey markuu aayaddan ku dul akhriyey waa ay shallaayeen waana nadaamoodeen wixii ka dhacay bay ka nadaamoodeen waana heshiiyeen wayna isqoorqooraysteen oo waa isqaqabsan waa isku dhegdhegeen hubkii iyo wixii ay isu qaadanayeen ay isu urursadeenna waa ay tuureen marka qofka muslimka ah waxaa la rabaa haddii fidno adig iyo qof walaalkaa ah dhexdiina la geliyo inaad maxay ahayd ay fidnada iyada aad iska jirto ka digtoonaataa la rabaa ninka yahuudiga ah waxa uu damcay yacni saxaabadii inuu isku diro wa ficlan waana isku diray laakiin nabiga sala allahu caleyh wasalam baa dhex joogay isla markaabaa nabigii baa gaadhay arrintii iyada ahayd oo bakhtiyey oo damiyey haddaba waxay taana ka mid tahay adraarta khilaafka uu leeyahay kala tagga dhibaatada maxay ahayd ay ka dhalanaysa ayay taana ka mid tahay in dadku ay u laabtaan jaahiligii iyo waxyaabihii ay ka soo gudbeen inay dib ugu laabtaan waxay ka mid tahay adraarteeda ka mid tahay waxaa ka mid a ah adraarta iyo maxaanku idhahday dhibaatada khilaafku uu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ku tilmaamay khilaafkaas wuxuu ku tilmaamay halaag yacni waa sababun lilhalaag ummaddu hadday iskhilaafto yani ummad halaagsantay weeye ummad baaba'day weeye walihaada nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiid imaamu lbukhaari uu soo saarahayo min xadiidi ibni mascuud radia allahu canhu baa waxa uu yihi cabdullahi ibni mascuud waxaan maqlay buu idhi nin akhrinaya aayad qur'aana akhrinaya una akhrinaya maxay ayday si ka bedelan sidii nabiga sala allahu aleyh wasalam aan uga maqlay ninkii baan la imid bu intaan soo qaadaa nabiga u geeyey waxaan u sheego oon arrintii baan u sheego waxaan ku idhi nabiga allow ninkaanoo aayadda akhrinaya baan maqlay aayaddaas sida uu akhrinayna si aan adiga kaa maqlay ma aha nabigu waa cadhooday cabdullaahi ibni mascuud wuxuu idhi wejigiisa waxaan ka gartay cadha ayaanyaan ka akhristay buui aad buu arrintii u dhibsaday nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu ka codsaday nin la arkaa bal horta akhri buui kolkii la akhri nin kasta uu akhriyay wuxuu yihi kilaakumaa muxsin mid la arkaayo qiraa'adiisu waa hagaagsan tahay waa sax walaa takhtalifuu wuxuu yihi nabigu ha iskhilaafina fa ina man kaana qablakum ikhtalafuu fahalaku yacni kuwii idinku idinka horreeyey ummadihii hore waa iskhilaafeen markay iskhilaafeenna waxay dhexal siisay khilaafkaas inay halaagsamaan oo ay tirtirmaan haddaba khilaafku waxa weeye waa sabab lilhalaag ummadda baaba-eedii iyo tirtirankeedii buu sabab u yahay waxaan kusoo gebagabaynayaa adraartiisa waxaan kusoo koobahayaa yacni xitaa raashinkii la cunahayay nabiga sala allahu alayh wasalam waxa uuna faray si jamaaci an wax loo cuno wuxuu ihi kuluu jamiican walaa tafaraqu yacni si wada jir ah raashinkii ha loo cuno taana waxay ku kutusin midnimadka iyo ahmiyadda ay leedahay nebigu waa kadib wuxuu uhi hana iskhilaafina oo ha isku khilaafina oo ninba yuusan dhinaca raashinkii ula jeedsanin lianno raashinkii oo dhinac loola jeesto oo nin la arkay uu gooni cuno waxa weeye waa muxiqun lilkhayri khayrkii oo dhan bay tiraysaa barakadii oo dhanna raashinkay ka qaadaysa marka si baraka loo helo khayrkiina maxay ayday loo helo nebigu wuxuu faray maxay ayday ummaddiisa in ay raashinkii si wadajir ah ay u wada cunaan intaasaan kusoo koobahayaa adraarta kulley aad bay u fara badan tahay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah waxaan kusoo dhaweynhayaa qodobka shanaad oan u gudbeynaa akhuna sheekh cabdiqaadir xirsu salaf cala alwaxda salafkeennii hore khayrka badnaa nabi maxamed laga bilaabo saxaabadii iyo taabiciintii adu dadkii khayrka badnaa ee salafkii naga horreeyey siday midnimadka ugu dadaali jireen oo u ilaalin jireen namuudaj iyo inuu maarata insha allahu tacaala wixii ilahi subxana wa tacala ka waafajiyay falyatafadal shee abdiqaadir baarak allah fiik jasak allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eh, waxaan codsanayaa qof walba u qofka geeska kaa taagan salaan magaca magaciisana weydiiye magacaagana u sheeg fadlan qof kastoo ku ag fadhiyo ku jeeso magaciisa weydii <laughs> kaagana u sheeg ayib waan isbarannay soo maa walaalayaal <coughs> waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid ah diinteenna islaamka haddaad rogrogto oo dhan walbaba aad u rogto waxay ka hadlayso waa midnimo laakiin waxaa khasaaro ah annagoo muslimiina inaan ka dharla'nahay waa khasaaro wey wakhtigana waa gebagabo waxaan isdul taagayaa namaadij salafkeena ridwaanullaahi calayhim salaf marka la dhaho waa dadkii horeeye oo kheyrka nooga horeeyey rasuulkeenii sala allahu calayh wasalama raggii uu tarbiyeeye wey saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyo taabiciintii ridwaanullaahi calayhim waa dadkii fuliyey tarbiyeyntii rasuulka sala allahu calayh wasalam islaamnimada dadkii fuliyey wey uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama gacantiisa uu ku tarbiyeeyey ridwaanullaahi calayh marka waxaa la rabo waxay tahay qof kastoo muslina inuu u noqdo saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama si uu u arko barakadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo tarbiyeyntiisii sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadii uu tarbiyeeyey waxaan isdul taagaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu oofsaday uu nebi maxamed dhintay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama saxaabadii ugama uusan tegin ma uusan dhihin hebel baa khilaafadii la wareegayoo na imaamulayo taasi marka waxay keentay saxaabatu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama rag ka midoo ansaara ridwaanullaahi calayhim inay yidhaahdaan bal xilkii annagu haddaan nahay dadkii dadkii soo dhoweeyey bal xilka nin naga mid ah aynu u magacaawno rasuulka sala allahu calayhi wasalama saxaabadiisii muhaajiriintii waxaa maqlay cumar radia allahu canhu wa ardaah oo rogrogay dhowr meelna ka fiiriyey inuu xilka mudan yahay abuubakar radia allahu canhu taasi markay dhacday ridwaanullaahi calayhim cumar radia allaahu canhu ma uusan dhihin anigu hooshaan la ima dirsan ma uusan dhihin cumar radiallah isla markiiba wuxuu u tegay abu bakr radia allaahu canhu isla markiiba waxay diyaariyeen muslimiinta in hoggaan loo sameeyo oo lagu midaysan yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu waafujiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama ninkii uu salaada u dhiibay inuu muslimiinta dujiyo abubakar ahaa radia allahu canh thaniya tnain ninkii la hijrooday rasuulka sala allahu calayh wasalam muslimkii marka waxay noqotay in hoggaan midaysan ay doortaan abubakar radia allahu canhu wa ardaah fidnadii ay khilaafkii imaan lahaydna ay ka baxaan qodobka kalena waxa weeye aan soo qaadanayno muhaajiriintii waxay ku soo qaxeen madiina markay soo qaxeen dad qaxayna waa taqaanaan markay soo hijroodeen oo ay soo dul tegeen saxaaba saxaabadii ansaar ahayd isla markiiba reer ansaar rasuulka sala allahu calayh wasalama wuxuu sameeyey ikhaa inay uu walaaleeyey saxaabadii ridwaan ullahi calayhim markaasuu rasuulka haddana sala allahu calayhi wasalama wuxuu haddana sameeyey lababa inuu iskugu u walaaleeyo sala allahu calayhi wasalama asagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalama saxaabadii ku tarbiyeenaya inay midoobaan oo ay khilaafkiina ka fogaadaan tan saddexaad waxa weeye khaalid bin waliid radia allahu canhu oo futuuxaad fara badan ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala oo islaamkii u nusreeyey baa xilkii markuu wareey uu ka dhintay eh, abubakar radia allahu canhu uu xilkii la wareegay cumar radia allahu canhu wa ardaah baa isla markiiba cumar wuxuu sameeyey xil wareejin oo xilkii wuxuu ka qaaday khaalid bin waliid oo hogaamintii ciidanka muslimiintii waxa weeye hayay markuu rasuulka eh, abubakar radia allahu canhu wakhtigiisii waxa ma ciidanka watay uu u dhiibay waxay ahayd khaalid cumar radia allahu canhu markuu qabtay abu cubayda ayuu u dhiibay waraaqdii markay soo gaartay abu cubayda ciidankiina uu dagaal uu gelayo buu waraaqdii iska iska iska iska haystay dagaalkii markuu dhammaaday kadib buu khaalid u keenay waraaqdii waraaqdu waa maxay waxa ku qoran in xilka uu khaalid wareejiyo abu cubaydana lagu wareejiyey ciidanka markaasuu khaalid wuxuu yidhi waraaqdan maxaad iigu dhiibi weeday dagaalka ka hor maxaa yeelay waxa uu leeyahay dagaalka ka hor inaad igu wareejisay ahayd saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama hamigooda ma ahayn hoggaan iyo madaxnimo iyo damac adduun dad waxa weeye ku tartamo maxaa yeelay waxay ogaayeen nin walbaba kaalinta ummadda uu oga jiro inay cibaado tahay oo maantana ah wuxuu diyaar u yahay in uu biyaha mujaahidiinta u qeybiyo wuxuu diyaar u yahay ciidanka ciidamada ka mid ah nin ka mid a ah in laga dhigo hoggaanka in loo dhiibo in laga qaado walidaalika saameyn kuma lahayn nafsadooda maantana waxaad arkaysaa qofka muslimka ah xil yar oo aan macno lahayn maalinta laga qaado wuxuu bilaabayaa dhaleeceen iyo waxa weeye waxaanan jirin iyo wixii inuu waxa weeye meelo fog uu la tago saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam haddaan ku soo noqonno cabdillaahi bin mascuud radia allahu canhu ayaa loo yimid mina waxaa la yidhi cuhmaan bin cafaan radia allahu canhu baa dadkii wuxuu tujiyey salaadii la soo gaabeeyeyoo oo labalaba ragac ahayd buu afar afar tujinayaa dadkii ee ka waran sunnadu laba weeyuu yidhi duurna in laba la tukado salaadaha afarta ah duurkii iyo casar iyo cishaba in la tukado laba labalaba lasoo gaabsho jamci laakiin ma jiro sunnadu taas weeyuu yidhi cabdillaahi bin mascuud radia allaahu canhu isla markiiba ma uusan durin waxna kama sheegin cuhmaan radia allahu canhu wuu soo kacay oo wuxuu soo aaday cuhmaan radia allahu canhu nafsadiisu wuxuu u soo aaday arrinkii inuu hubsado ma wax jiraa ilahayna wuxuu leeyay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatahabatuu markii uu meeshii yimid buu wuxuu soo gaaray salaadii oo waxa weeye la galay salaaddu la tukaday salaadii buu cuhmaan wuxuu tujiyey afar sa afartiiuu la tukaday afartii uu lahaa sunno ma aha buu la tukaday markaa kadib baa waxaa raggii la socday iyo xirti iyo waxa weye ardayda waxay dhaheen sheekhow see wax yihiin markaasuu wuxuu yidhi alkhilaafu shar khilaafku waa shar alkhilaafu shar hadduu salaada ka goosan lahaa muslimkii waxaa geli lahayd balbale iyo khilaaf iyo fitno wamaca dalika wuxuu yidhi khilaafku shar weeye marka waxa weeye salafku ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen dad khilaafku ka fog oo asbaabaha khilaafka keenana iska waxa weeye dad ka fog bay ahaayeen markuu warka soo gaaro waxay ahaayeen dad hubiyo waxaan hubsado waxaan la sheegayo waxay jiro ma yihiin midda labaad waxay kaloo ahaayeen dad wixii fuliyow hagaajiyo waxaad arkaysaa saqiifa waxa weeye cumar radia allahu canhu iyo abubakar way baxeen way xalliyeen arrinkii waana dhammeeyeen ibn mascuud radia allahu canhu waa u jeedaa waxa weeye wuxuu hor istaagayaa muslimkii in laga hor imaado hoggaankii iyo madaxda cuhmaan bin cafaan waa khilaafatu lmuslimiin waa madaxii weeye madaxii asagoo ah baa waxa weeye la ixtiraamaya oo la leeyahay alkhilaafu shar maxaa yeelay muslimku waxa weeye waxa weeye khilaaf kuwa ay ka hor tageen ridwaanullaahi calayhim wax badan baa e, jirayoo laakiin culummada ka hadashay xasan radia allahu canhu tanaasulkuu sameeyey xasan radia allahu canhu isagoo ciidan iyo dad iyo tujaar iyo waxa weeye waddamo ay raacsan yihiin buu tanaasul sameeyey oo xilkii wuxuu ku wareejiyey mucaawiya radia allahu canhu wa ardaa salafkii waxaad arkaysaa sida ay waxa weeye u ilaalin jireen midnimada qofka mu'minkana waxaa laga raba waxay tahay inuu midnimadaasi ilaaliyo war walba ku soo gaaro inaad warki sugto qalad waa dhacaya n carab iyo waxa la yidhi ilkaa iskugu dhow iyaguna waa isqaniinaan marka uu qalad dhaco markuu khilaaf dhaco qofka mu'minka waxaa laga rabaa inuu sugo marka uu sugana waxaa la rabaa waxay tahay in uu arrinka oga dambeeyo maamulka iyo culummada ida jaaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ilى اrasuuli eh, wa ila uli اlأmri minhum lacalimahu اladina yastanbituunahu minhum qofka muminka waxaa la rabaa waxay tahay culummadu markay hadalkaa soo gaara iyo waxa weeye waxaan jirin inaan dhahdo subxaanaka hada buhtaanu caظiim dhib markaad aragtay arrinna inaad culummadii iyo madaxdii aad ola laabato ayaa la rabaa iyo hogaanka muslimiinta muslimkuna waxaa laga rabo waxa weeye walaalayaal in ay noqdaan dad wax hagaajiyo waxa weeye haddaan soomaali nahayna meel walbo aan joognana waxaa la doonaya waxay tahay nidaam iyo kala dambeyn inaan leenahay community inaan leenahay oo qof kastana uu ka shaqeeyay sidii lagu hagaajin lahaa qofkuna inuusan fiirinin reerkayga maxaa laga siiyey iyo meesha maxaan ka nahay laakiin la fiiriyo yaa wax qabanayo waxqabadka intuu jiraa maslaxadda intay jirtaa in aan la fiirin waxaan ana hagaajiyey iyo ana yeelay ee la yidhaahdo shuura aan ka tashanno maxaa maslaxa noo ah maxaa danteenna ku jirtaa hada wsal allahu wslm ala nabiyina muxamed wjazakum allahu khayra baara llahu fiik jazak allahu khayr khayr aljaza ay sheekhna sheekh shariif kalimaad wax ku dar بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محاضرتي gabagaba inoo maraysaa runtii mawduuca waa mawduuc aad u ballaaran marka adraaftiisa kala duwan sida sheekh maxamuudba uu ishaarayey hogaanka ayuu mawduuca gelayaa shacabka ayuu gelayaa mujtamaca nooc walba marka qaabkaa loo soo koobay ilaa xad qaab munaasiba weeye muhimkana waxa weeye wixii la sheego in lagu camal falo sheegiddu waa sahlan tahay laakiin ficligu ma sahlana in lagu camal falo oo ay ummaddu midowdo isku duubnaato isku duubnaasho iyo midowna la heli maayo hadduusan tanaasul jilin iyo isu sabar iyo isu dulqaadasho ka waxaan rajaynayaa in sha allahu tacaala sidaa loo dhegaystay in loogu camal falo wbilahi towfiiq wsal allah wslam jazahu llahu aljaza waa gebagabadii baan maraynaa waxaan kusoo gebagabaynaynaa ahuuna sheek cabdiqaadir runtii aad buu miaalo badan u keenay khayr allaha siiyo jazahu khayr hal xadiid oo imaam bukhaari uu warinayo baan ku darahayaa anigoon ka dabageynhayaa xadiidka waxaa weeyaan cabdullahi bin cumar ayaa mucaawiyat bin abi sufyaan radia allahu tacala canhu ardaa markastuu khilaafada hayay baa majlis laisugu yimid imaam bukhaari baa xadiidka iyo aharka soo saarhay aar weeyaanoo waxa nabiga laga warinay ma laakiin saxaabada dhexdoo hadalladii dhex maray wey baa xoogaa wuxuu ka hadlay qabiil hadda laandheeruu ka dhashay reer bani umaya oo weliba laf adag ah oo xagga dagaalkiiyo khatar ku ah ayay ahaayeen wuxuu yidhi annaga reer bani umaya haddaan nahay waayo cidda nala tartamaysuu oo madaxa kor soo qaadi karta oo hogaan nala qabsan karta ama maaratay isku dayi karta inayna soo garab istaagto sidaasuu yidhi majlis baa la fadhiyey cabdullahi bin cumar baa goobta fadhiyey muuse ka hadlin markii la soo baxay yaa wuxuu yidhi hal kelima ayaan damcay buu inaan ugu jawaabo mucaawiya laakiin waxaan u daayey buu yidhi khilaafka cabsi inaan laba guruub kala noqono waxaan damcay inaan dhuhu yidhi waxaa hogaanka kaa leh adig iyo aabbaha iyo dadkiina hogaanka waxaa idinka leh markaad gaalada ahaydeen dadka idinkula dagaalamay oo islaamka hogaaminahayey raggaasaa kaale baan rabay aan damco inaan dhuhu yidhi iska dhig bahasha laakiin haddaan sidaa idhaahdu yii laba saf loo kala jabo laskhilaafo yaa ka baqay buui aabbaha iyo adigaba sanadkii sideedaad baa soo islaamteen baan dabcinaan dhuhu yidhi intaa raggii islaamka hogaaminahayee kugula dagaalamay islaamka kugula dagaalamay adoo adiyo aabbahaaba oo alla maarata bacdallaahi uma sababkoodaad kusoo islaamtay hogaanka nimankaasaa kaale iska dhig dhahaan damcan buui laakiin haddii kelimadu waxaan ka cabsaday inay laba saf loo kala jabo anigana qayb ku dabafaysha qola kalena qayb kale asagay ku dabafaylaan saa darteed baa khilaafka cabsigii dartii baan u aamusay balu fiirsa say u dadaali jireen raxmatullaahi calayhim intaa markaan ka gudubno waan soo gabagabaynaynaa amarada waxdadu iyo midnimadku midhaha ay leedahay aad bay u fara badan tahay sheekh cabdiwaab baa ku qora wuu maqan yahay kow waxaa ka mida ah, midnimo haddii la helo raxmad baa la helayaa aljamacatu raxma wlfurqatu cadaab xadiid xasana wey nucmaan bin bashiir uu werinay jamaacadu waa raxmad wey raxmadda ilaahay bay keentaa kala taguna waa cadaab weeyaan waxaa ka mid a ah nasriga ilaahay ee jamaacada ayaa maarata thamarada laga helay ka midta waxaa ka mid a ah quwo iyo awood midnimadka ayaa keena hadday noqoto xag dhaqaale quwad dhaqaale iqtisaadi ay noqoto haddii xag tacliim ay noqoto haddii xag eh, maaratay dhinac kasta waxaa weeyaan iyo xag military hadday noqotoba midnimadku awood jirta wey waxaa kaloo faa'iidadeeda kamale haybad inay ummada kale kaa haybaysato ku ixtiraamto midnimadka ah, amaradeeda weeyaan dad isku duuban oo awood iyo xoog leh hadday aad noqotaan waxaa ka dhalanaysa in lagu ixtiraamo lagu istaago lagaa leexdo oon lagu derderin waa amarada midhaha ay leedahay ka midta waxaa ka mid a ah amni amni iyo barwaaqo iyo si maaratay noolal fiican inuu qofku ku noolaado sabab waxaa ah ama amarada keenaya midnimadka wey markii midnimo la helo ayaa maarata amnigana la helayaa nabadgelyo waxay ku iman kartaa midnimo laakiin midnimo haddayn jirin nabadgelyo ma jirayso waana nabadgeli la-aanna ummad ma noolaanayso horumar iyo jaanib dhaqaali dhinac kasta inay ummadda hormarto waxaa waa amarada iyo midhaha midnimadka ay keenta wey waxaa ka mida diinta oo faafta aqoontii oo kororta masaajiddii oo badata macaahidii jaamacaadkii madaaristii iskuulaadkii oo bata waxaa sabab u noqon kara midnimad midnimo hadday jirta marka waxbarashadii iyo ummad islaamku wuu faafi laakiin haddayna jirin midnimo ayn jirin meel dheer ma gaadhayo idan waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid waxaa weeyaan waa midnimadkii waxaan kusoo gebagabaynhayaa wakti waxaa jiri jiray dadkan bambaasadan meel kaleba intaan loo kicin oo tusaale noo noqon karta ayna hal masaajid isagoo ilaahay uu leehay hal meeloy soomaalida iskugu timaado masjida ma jiri jir culimmada u timaada iyo kelimo inay u jeediyaan ama muxaadaraad masaajid kale ummado kale ay maamulaan bay baryi jireen qoloba mar baa loo tego la dhihi galabta bacd almaqribna siiya kuwa kalena bacd alcasarna siiya qolaba laga yaaba intay dhamacdin haddana waxay leeyihin maya hawl kalena soo maaragtay yaanu maarata nugu timida iska raalli ahaada naga guura ayagoo darsiga aqsana maxaadaro ku jira waqti aadan hadii la gaaro mikrofoonka iska qabsada la iska aadaami yaa joogaba la dhima la ixtiraami mahayo midnimadkii waxay keentay inaanu markas samaysano oon inagu xor u nahayo saanu doonno farta aan ugu qoro iyadoo baydku bayd ilaahiya laakiin maamul ahaan baan inagu soomaali aan haynaa cid ku dhahaysa kuu tirin oo kudhihi saacadaa ku hadhay waqtiga waa kaa dhammaaday ma jirto bal midnimadka hadda waxay keentay inaan masjid kale haddana hadda insha allahu tabaraka wa bishaaro ay tahy la iibiyey oo midkan labadii iyo saddexdii la meesha majaanka markaa laga dhisayo aqoon sheekh cabdiweli uu ka mid yahay odayaashii hogaanka huna muxidiin halkan jooga walaalkeenna hadda xanuunsana ilahayna subxana watacaala una soo barya maanga ilahay subxana watala inu ilahay caafiyo inuu ilahay subxaana watacaala caafimaad degdege alla u siiyo ragga guddiga lafdhabarta ayuu ka mid ahaa marka dhul weyn oo ilaa afar boos oo isku jira ayaa la iibiyo lacagtii la bixiy soddon iyo dhowr milyan ayaa lagu bixiya maaratay waa taqriiban waa saddex boqol oo kun iyo samti weeyaan oo dollar yaa dhulka lagu gaday waana la bixiyey lacagtii o dhan waraaqihii iyo wixii o dhan baa ka hadda dukumentigu baa la in lasoo wareejiyo kadibna waa la dhisayaa midnima baa keentay siniin baa la degana meeshan aan lahaynin hawlahaas midnimo markay timaada amaradeeda dubabaka waad aragteen haddaanu sidan kasii xoog badnaanana madaaris iyo jaamacaad iyo ka badan baanu samaynaynaa idan amarada midhaha ay midnimadku leedahay aad iyo aad bay u fara tahay aad iyo aad bay badan tahay marka iyadaasaan kusoo gebagabaynayna waxaan leeyahay ahuuna sheekh maarata sheekh maxamed shariif sheekh cabdiraxmaan ha noo soo gebagabeeyo insha allahu tacala duca noogu soo khatimo Eh, baaraka allahu fiikum eh, soo gebagabeynayaa khilaafka in laga cararo fawaa'iddiisa hal qisoo ku saabsan oo jaanib dhamaadka ah yaan ku soo khatimayaa wadaad baa wuxuu eh, ka gurayay masaajid lacag malaha ama asagaa guranaya ama meel kale marka ee yaa bixini intaas sidii loo lahaa yaa janno ilaahay geliyaa yaa wadaadkii nin caqli badan buu ahaa dadkii buu fiiriyey wuxuu arkay dadku dad yar waaweyn inay yihiin markaasaa wuxuu yidhi yaan bahyar ugu duceeya oo <laughs> islaan labaad ilaahay u sahlaa oo aragtay wax bixiya masaajidka qaybta hore rag baa fadhiya qaybta dambena hawee waa isu furnaa koa markaa baahyartiina wuu rabaa islaamtii oo gadaal fadhidana waa ka yar baqayaa <laughs> markaasuu fartuu sidaa yidhi war farta kor u qaad maxaa dhacay adiga wadaadkaa dhegta loo saaroo la yidhi war duq islaamtiyaa fadhidaa meesha <laughs> kadaa sheekh <laughs> yani ninkaa wuxuu ka caranayay khilaaf meesha dagaal ka dhaco khayr inuu helana waa rabaayo muxuu ahaa waka ah. marka khayrkii ha la raadiyo khilaafkana ha laga cararo arrin wanaagsan weeye dembigeenna ilaa ha dhaafo dembi waalidkeenna ha dhaafo khilaafka allah ha naga dhex saaro muslimiinta caama soomaalida khaasa ilaahay dhibaatada iyo khilaafka iyo isnaceebka iyo waxyaabahana kala eryayo dhammaan allah naga saaro itilaaf iyo walaaltinimo iyo isjecli iyo xariga alloo wada qabsanno ilaahay hana eh, siiyo dembigeenna iyo dembi waalidkeennana alla ha dhaafo dadkaas eh, nadwadaa soo qalqaaliya ee kheyrka iyo wanaaggaasi si khaas ahaanay ilaahay miisaankooda miisaankooda xasanaadka alla ha ugu saaro ilaahay camalkooda khaalis ha ka dhigo camalkeenna dhammaan khaalis alla ha ka dhigo wsala allahu wslama wabaaraka cala nabiyina muxamedi wacala alihi